sideeda caqiiqa la yidhaahdaa haddana waxaa sharci ahaan caqiiqo lagu magacaabay neefkii laga gowracayay ilmaha yar ee loogu wanqalay ayaa markaa sharci ahaan loogu magacaabay ayaa markaa lagu magacaabay munaasabada ka dhaxaysaana maalinta la xiirayo timihiisa ayaa neefkana la gowracay timahaa yaraa caqiiqada la odhanayay maalinta ilmaha laga xiirayo oo maalinta toddobaad ahayd ayaa neefkana la gowracayay markaa saasaa neefkiina caqiiqo loogu magacaabay culammada madhabka qaarkood waxay tilmaameen in la karaahiyeysto in magaca caqiiqo la yidhaahdo nasiikaha la yidhaahdo ama dabiixa oo caqiiqada waa la karaahiyeystaa maxaa yeelay xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray baa jira culamada qaarkoodna ay eh, tasxiixinayaanba oo in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey caqiiqada fakaanahu kariha lisma nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u muuqday inuu karaahiyeystay eh, magaca caqiiqa kadibna wuxuu yidhi man axaba minkum an yansuka can waladihi falyafcal war qofkii doonaya inuu ilmihiisa wax ka gowraca ha ka gowraco markaa an yansuka ayuu isticmaalay an yacuqa muu odhanin marka in markaa magacaasi laga fiican yahay ayay markaa ka fahmeen culamada qaarkood wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala wlmustaxabu waxaa loo jeclaysto liman wulida lahu weladun qofkii ilma u dhasho wa arimahan soo socda kow an yaxliqa ra'sahu in uu timihiisa maaragtay xiiro ama madaxa u xiiro yowma asaabici maalinka markaa eh, yowma saabicihi weey maalinka isaga toddobada u ah fain kaana hulaaman hadduu wiil yahay dabaxa canhu shaatayni laba ariyuu ka gowrici wain kaanat jaariyatan hadday inan tahayna dabaxa canhaa shaatan neef qura ayuu ka gowrici wayustaxabu waxaa weliba la jeclaystaa nascu laxmi ama an yanzica laxma hilibka inuu ka siibo ee lafaha min ayri an yaksira alcadma isagoo aan jabinaynin lafaha ama wa yustaxabu nasculami hilibka in la siiyo min ayri an yugsara alcadmu iyadoon lafta la jabinaynin wayufaraqa lagu qaybiyo loo qaybiyo cala alfuqaraai dadkii markaa fuqarada ahaa caqiiqadu axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam way ku sugan tahay sida ki aynu imika tilmaanay waxaa kaloo ka mida ah xadiidkii bukhaariga ku jiray maca alghulaami caqiiqatun faahariiquu canhu daman wa amiituu canhu ladaa ilmaha dhashay caqiiqa ayaa la socota wanqal faahariiquu canhu daman neefka marka dhiig ka daadiya wa amiituu canhu ladaa dhibkana ka zuuliya oo de ka xiiro weeye xadiid kaloo samurata bn jundub radi allahu tacala laga warinaya samna waxaa kullu ghulaamin murtahan ama rahiinun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saabicihi wayusamaa wayuxlaqu ra'suhu ulaam kasta ama ilmo kastaaba wuxuu u xidhan yahay wanqashiisa marka wuu u xidhan yahaydaas macnaheedu waa maxay culimada qaarkood waxay idhaahdeen yani inuu koro oo sida maaragtay qeyrkii uu u koro ayaa kaga xidhan imaamu axmed iyo qaarkoodna waxay ku fasireen in maqsuudku yahay wuxuu ka xiran yahay in uu waalidkiisa u shafaaco qaado maalinta qiyaamaha haddii aan loo wanqalin idaa lam yacuqa canhu lam yashfac fii waalidayhi yowma alqiyaama saasay marka ku fasireen alulaam murtahanun ama kulu hulaamin rahiinun ama murtahanun bicaqiiqati murtahanun marka tudbaxu canhu yowma saabici maalinta toddobaad ayaa laga gowracayaabaa xadiidku yidhi hadduu habeennimo dhashay habeenka la tirin maayo maalinta ku xigtay unbaa la tirin hadduu maalinimo dhashayna maalinta uu dhashay waa loo tirinaya waxaa kale oo markaa la sunaynayaa xadiisku de wuxuu in la magacaabo wa yusamaa markaa in magaca loo bixiyo magac fiicana loo bixiyo kulleelkaa liftada axkaam ku tacalluqda laakiin de ku raagi mayno musanifkeenna kama hadal laakiin magaca ilmaha in la wanaajiyo aad iyo aad bay muhiim u tahay lagana ilaaliyo magacyada dadka xunxun iyo gaalada iyo wax lamidka haddaba caqiiqadii ama neefkaa la gowracayey maaragtay inta uu tiro ahaan noqonayo ayuu musanifku ka hadlo wuxuu yidhi hadduu wiil yahay ilmaha dhashay sunnuhu waa in laba laga gowraco waa akmalka haddii neef qole laga gowracana waa iyaduna waa caadi nabiga calayhi salaatu wasalaam dee waxaaba soo aroortay caqa cala alxasani walxuseyn kabshan kabshan nabigu calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen midkiiba wan buu ka gowracay caqa cala alxasani walxuseyni kabshan kabshan sunankay xadiisku ku jiraa sanadkiisana culamadu way tasiixinayaan markaa wan wan min hal wan ayuu ka gowracay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa haddii mar laga gowraco raggi wiilasha laftoodii laakiin sida akmalka ihi dhamayska tirani waa in laba laga gowraco nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay iyaduna ka soo aroortay oo cani lghulaami shaataani mukaafiataan wa cani iljaariyati shaatun wiilkii waxaa laga gowracayaa laba laxaad oo dhammaystiranoo de gelaya caqiiqadii oo neefka sifadiisu waa sifadii udxiyada neefkii gelay gelayey ayuunbaa caqiiqadana gelay gabadhiina neef baa laga gowracaya culamadu waxay yidhahdeen xagga maxaa wiilka laba looga dhigay gabadhana hal looga dhigay waxay ka eegeen waxa yani xikmadda maaragtay marka qaarkood la isweydiiyaa de sharcigaa la yimid oo sharcigu ka hore maatin ama de maarata maxaa sidaa loo yeelay ma laha lakin haddana xikmadda maxaa yeele ilaahay subxana wa tacala waa xakiim harciguna xikmad buu ku binaysan yahay marka waa la neefkan de waxaa loo gowracayaa farxaddaa la muujinayaa sooma waa mahadnaq markaa de wiil iyo gabadhiina dadku bani aadamkiibaa maaragtay farxaddiisii muujinaya bani aadamku inuu wiilku ku farxi ogya hooyadii dhashay lafteedu markay wiil dhasho bay ari maaratay faraxeedu uu badan yahay markaa in odaygiina uu de markaa farxaddii muujiyo isaguna laba neef ka gowraco way markaa iyada lafteedu way ku istareexaysa markaa in farxaddii un laga qayb galo weeyaanoo farxaddiibaa markaa la muujinaya laba neef looga dhigay waxaa markaa ay kaga duwan tahay udxiyadii halkan iyada waxaa la jeclaystaa in aan lafaha la jebin oo caaisha radia allahu tacaala canha baa waxaa laga soo wariyey in ay tidhi tubahu juduulan walaa yugsaru cadm assunatu fiiha shaataani mukaafiataani can اlghulaami wa can iljaariyati shaatun watuطbahu juduula walaa yuksaru cadmun waxaa loo waa la karinaya oo iyada in la kariyo way kaga duwanta udxyadii udxyada de qayb baad karsanaysa lakin inta kale iyadoo qayriin ayaad bixinaysa tan in la kariyo ayaa sunaa markaa juduulan baana laga dhigayaayo xubin xubin baa loo kala bixinaya laabatooyinkaa walaa yugsaru laha cadmu laf la jabin maayo yani waa markaasaasa mustaxaba waana nooc tafaaula baa la yiio yani waxa weeyaan mala fiican la malaysanayo in ilmaha ilaahi subxaana wa tacaala uu dhowru ilaaliyo markii markaa la kariyo in hilibkeediyo iyo maraqeedaba la qaybiyo ayaa iyadana la sunneeyaayo wayfaraqu cala alfuqaraa waa kaa musanifku marka maalinta todobaad haddii dee lagala dib dhaco dhib ma laha laakiin sidii sunaha aydunba de maalinta toddobaad ay tahay baab saydi wاdabaaih halkan musanifku raximah اllahu tacaala waxa uu ka gelayaa baabkan uu ku ugu magac daray asayd wاdabaaih culamada madhabkuna ay sidaasi uun iyaguna ay markaa ay ku magacaabaan kitaabkiisa kale ee muhadabka musanifku raximah llahu tacaala baabkan baab sayd wadabaaix wuxuu ka dambaysiiyey acimada iyo nuduurta bacda alacimati wanuduur ayuu keenayo markii uu ka baxay udxiyada iyo caqiiqada ku soo xijisiiyey ay axkaamtii hadyiga wax kamid ah halkaa kaga warami doonaa dee hadyigii iyo udxiyadan iyo waxna xajkii calaaqay la caqiiqaduna maadaama ay udxiyada u dhowdahay unbaa iyadana loo xijisiiyo culimmadu madhabkuba saasay u xijisiiyaan markaa nadarkuu kusoo xijisiiyey haddana acimadu ku xijisiiyey asayd wadabaaixna xagga dambuu geeyo kitaabalbayc ka horeysa laakiin kitaabkeenan tambiiha markuu qorayey baabu sayd wadabaaic halkanuu keenayo acimadii iyo nuduurtii labadiiba wuu ka soo hormariyey iyaduna mushkilad ma lehe dee qaabkii laga hadlayaayo qaabkii gawraca markaa in la raaciyo odxiyadii iyo caqiiqadii labadaba waa la gowracayay sida wax loo gowraco in lagu raaciyo iyaduna waa iska munaasib markuu nadarkiiyo xaggan soo raaciye maarata kan dambaysiiyeyna dee maadaama axkaamtii hadyigo isaguna wax la gowracaya aw kaga warram ayuu halkan isagana uu markaa soo raaciyey haddana adcimadii maxaa ku xalaala maarata noolihii maxaa ka xalaala buu raaciyey kadib buu haddana asaydu wadabaaix qaabkii loo maaragtay gowracaya neefka iyo qaabkii loo ogaadhsanayay uu xagga dambe ka raaciyey halkan sheekhu wuxuu kaga warami doonaa saddex qaybood ama saddex waaxiyood bay noqon doonaan haddaad doontana labaaod marka hore u kala qaadi kartaa gawricii caadiga ahaayee wixii aad gacanta ku haysay qaabka aad u gowracayso waa laga warrami doonaa waa dabaaixda la sheegayo ugaadhiina waa laga warramay marka marka ugaadhii laga warramayo ayay laba u kala bixiyo waxaa laga warami doonaa ugaadhii sida qaabka loo ugaarsanayo ee saxda ah waxaa kale oo laga warami ugaadha maxaa lagu yeeshaa side sidaad ugaadh ku yeelan karta goormaad yeelanaysa maa yumlaku bihi sayd marka dee xoolihii kale uma baahno de arigii iyo geelihii iyo lo de dee dadkaa dhaqday unbaa iskale haddana waa kala dhexlayaa uuna iyagu de wax duurjooga ma laha meelahaa dee qaaradaha la sheegay ay iska duurjoogta yihiin ay iska mubaax yihiin halkaasoo kale waa un la odhan karaa iyaga laftooda qaabka loo milkiyaya qaabka halkan ay fuqahadu ku sheegeen sayidka oo kale ayay noqonaysaa waa la odhan karaa laakiin sida caadiga ah iyagu de waxa laga yaabaa fuqahadeenu inaanay maqalba muxuu ahaye geel banaan iska joogo aan cidibo lahayn ila waxaan filaya mala australian baa loogu tegaya meelahan kale inaan lagaba aqoon baa laga yaaba calaa kulli xaal markaa ugaadhi waxa lagu yeesho ee lagu milkiyo iyadana xagga dambe ayuu musanifku raximah llahu tacaala kaga warami karaa kaga warrami doonaa iyo milkigaasi ma zuuli karaa mise ma wuxuu inoogu bilaabay markaa dabaaixdiibuu inoogu bilaabay wuxuu yihi walaa yaxilu min alxayawaani اlma'kuuli shayu min gayri dakaati ila samaka wاljaraad haddaynu markaa asayd wadabaix lafdiga haddaynu mrtayar akrino asayd sidiisa waa masdar saadahu yasiiduhu saydan saada uu ugaarhsaday weeyaan sayd markaa ugaarsi ayay noqonaysaa waa ficilkii laakiin haddana neefkii la ugaarhsanayay laftiisiibaa sayd la yidhiyo masiidka ah wixii la ugaarhsaday ee ugaadha ahaana isagana sayd unbaa la yidhaahda ficilkii aad samaynaysad ku qabsanaysayna ee ugaarsiga ahaa isaguna waa isagaaba lafdigan asal ahaan isagaaba iska lahaa oo sayd af soomaali ahaan ugaarsi buu noqonaya haddana ugaadha lafteediina sayd unbaa la yidhaahdaa laakiin iyadu de lafdiga gaarka masiid ayuu isagu marka hore lahaa amaa dabaaix iyadu waa jamcu dabiixa dabiixana waa faciil bimacnaa mafcuulo sida qatiil bimacnaa maqtuul kale markaa dabiixa waa wixii la gowracay marka iyadana halkan waxay kaga warramayaan gawraca laftiisibaa laga warrami doona oo sidee wax loo gowracaa ayuunbaa laga warrami wuxuu ku bilaabay dabaaixdii wuxuu ku yihi walaa yaxilu min alxayawaani اlma'kuuli shayu min gayri dakatin ila samaka wاljaraad ama ila asamaku wاljaraadu labadaba waa loo dabdin karaa oo kaa nafyiga ku jira nafyiga ku jira ayaa laga istisnaanay walaa yaxilu min alxayawaani اlma'kuul xoolihii la cunayey ee banaanaaye xalaasha ahaa kuwa xalaashii waa kuwe baab اlacima ayaad ku ogaan doonta baabka loo yaqaano baab اlacima halkaas wuxuu ka waramaa noolaha maxaa xalaal iyo maxaan xalaal ahayn haddaba kuwaad halkaa ku ogaan doonta ee xalaasha goormay xalaal noqdaan walaa yaxilu min alxayawaani alma'kuul xoolaha la cunaya in la cunaa ay banaan tahay xalaal ma noqdo shay wax iyaga ka min gayri dakaatin gowrac la-aan markaa af soomaaliya markaynu af soomaaliya dee gowrac un ku fasiri laakiin xaqiiqa ahaan dee zakaadku waa waxa weeyaan waa ficil kasta oo waxaan xalaalaynayaa zakaad la yidhaahda xataa markaad warankii kusii daynayso ugaa dhe hadduu doona barida kaga dhacayo ama uu calooshaba ka soo ridayo ee halkaa nafta kaga baxayso dee zakaa baa laodhan lakin af soomaali ahaan gawrac ma odhanayna kaasi oo nafkaasi dee waa un la qoomay malaha waa waa la laakiin lama lama gawricin marka akaadu waxaaso dhan way shamlinaysa saasaa markaa min ayri akaatin loo leeyay akaad la-aan ma banaanaado ila samaku waljaraadu laba mooyaane waxa weeye xayawaankii badda ee biyaha uun ku noolaa oo samak le iyo kalluun de markaa noqonaya iyo waljaraadu ayax labadaasunbaa iyagu aan zakaat ama gawrac iyo wax lamida gawracii ama wixii booskiisa gelayay aan iyagu u baahnayn oo labadani waa iska xalaal ilaahay baa wa tacala qur-aanku sheegay uxila lakum saydulbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum ugaadha badda waa laydin xalaaleeyey iyo raashinka badaba iyo raashinka badda markaa acaamkani muxuu yahay ugaadhii garanaya acaamuhu raashinkiisa markaa waxay yidhahdeen waa wii kudhex dhinta wixii ku dhex dhinta ilan maad ugaarsane ee baddu iska soo tuurto waa acaam soo ma waa waa waa waa cuno oo markaa in baktigiisii uu xalaal yahay ayaa aayadda ay uga deliishadaan culammaduyo saydulbaxri ugaadhii badoo de waa wii idinka wa acaamuna wixii iskaga dhintaye da iska dul sabaynaya ama soo tuurayba baddu ay soo tuurtay markaa acaamkaasina saasuu noqonaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee iyo abu daawuud ay warinayeenna dee waa kii iyagana ku jiray uxilat lana maytataani wadamaa fa ama almaytataani fasamak waljaraad laba bakti ayaa laynoo xalaaleeyey labada bakti laynoo xalaaleeyeyna waa maxay waa kalluunka iyo iyo ayaxa haddaba dee malaha dee nooc gaarunbaa kalluun la yidhahdo waxaan badda ku nool wax waliba kalluun maaha soo maha kuwo yaryaroo intan u laaleego aan dee kalluun lagu sheegi karayn mararka qaarkood gambari mid ay carabuhu yidhahdaan iyo jambari kole af in kale laga keenay laga yaaba kelmadee kuwa yaryaree magacyada faraha badan leh waxaasoo dhami samagaasuunbay gelayaan inkastoo khilaaf ku yar jiro ma waxaan calaa hay-ati qaabkan kalluunku uu leeyahaye hay maaragtay u samaysan ayuunbaa xalaala mise waxaan xayawaanka badda ku nool oo dhan baa xalaala hadal baa ku yeer jira laakiin madhabku waxa weeye waxoo dhami waa xalaal kol haddii biyo keliya uu ku nool yahay noolahaas ee aanu beriga uga soo gudbaynin wixii beriga usoo gudba sida yaxaaska iyo waxa lamidka iyagu waa xaaraan laakiin wixii badda keliya ku nool biyaha keliya ku nool ama maarata khanziirul maaha la yidhaahdo doofaarka biyaha ama kalbulbaxri eyga badda iyo wa mar hadaanay soo baxaynin xalaal bay noqonayaan lakiin hadday soo baxbaxayaan marna ku noqonayaan kuwaas iyagu xalaal eh, ma noqonayaan wuxuu yihi walaa taxilu akaat lmajuusiyi wlmurtadi wanasaara alcarabi wacabadati lawhaani wuxuu halkan ka gelayaa ya hadaba gawriciisu uu xalaal inoo yahay cid waliba ilan gawrac wax ku xalaalayn mayse cid gaar ah gawricii shuruud buu yeelanaya shardiga koobaad baaba wuxuu noqonayaa daabixi qofkan wax gowracayay sifaad baa laga doonayaa sifaadkiisaasi waxay u kala bixi kuwo shardi oo la-aantood gawricu aanu asaxaynin iyo kuwo iska mustaxaba oo fiican maarata la jeclaysanayo iska sunnaha haddaba shuruudii waajibka ahayd shardiga koobaad waa xilu munaakaxatihi qofkani cid guuri ina dhex mari karo waa inuu yahay aynu isgeyno cid aynu maaratay guur ahaan isu geyno aynu guursan karno waa inay yani dumarka aynu ka guursan karno waa in ay tahay cidan wax inoo gowracaysa marka hadda waa muslimiintii iyo ahlu kitaabka intoodii dumarkooda laynoo ogolaa saasuu markaa ciddii markaa shardiga ku baxaysay buu sheegay shardigii buu sheegay sheekhuye xillu munaakaxatiidii laakiin ciddii ku baxaysay ayuu isagu kuu sheegay cidda aynu dumarka ka guursanaa waa ciddii muslinadee haddaynu muslimiin ahay muslimiin baynu ka guursanaa waxaa kaloonu ka guursan karnaa ahlu kitaabka shuruudo gaara laga helo iyagana dumar waynu ka guursan karnaa markaa labadaa qolo ayuunbaa gawracoodu xalaal inooya cidii kale oo dhan gawracoodu xalaal inooma ah wuxuu ku yidhi walaa taxilu xalaal ma ah dakaatu lmajuusiy dabcaabudkii majuusiga ahaa wixii uu gowraco walmurtadi kii ridoobi wixii uu gowraco wanasaara alcarabi kiristaankii carabta carabta kuwoodii kiristaanka ah iyo wacabadat lawthaan salab caabudkii kuwaasi gowracoodu xalaal maaha dee gaaladu wixii ay gowracaan inagu ma cuno waayo ilaahay subxana wa tacala wuxu hi yasaluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucalimuunahuna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma اllahi calayh wاtaquu اllaha in allaha sariicu اlxisaab alyowma uxila lakum اطayibaatu waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilu lakum waطacaamukum xilu lahum waxaa ilaahay u ina yidhi maanta ayibaadkii wixii wanaagsanaa baa laydiin xalaaleeyey ahlulkitaabku wixii ay gowracaan acaamkoodu waa idin xalaal muslimiintana de markii horeba gowracoodu xalaal buu ahaa marka waxaa meesha ku baxay wixii aan ahlukitaab ahayn wixii aan ahlu kitaab ahayn baa meesha ku baxay ahlukitaabkiina waa yahuud nasaara majuusigan iyo cabadatul awsaankaa iyo murtadkii waxaas iyagu halkaasay ay ku baxeeno iyagu way waa ku daayeen maxaa kuu soo haray ahlu kitaabka laftoodii ayaa la kala qaadaya oo qolyihii nasaara alcarabka la odhanayay waa kuwii aynaan markaa waxba ka guursan karin shuruud baynaad oo waxa weeye waxaa loo kala qaadi doonaa yahuudiyaddan ama nas yahuuddan ama nasaaradani ma reer bani israa'iilba mise waa ummadaha kale hadday ummadaha kale aan reer bani israaiil nasabkii mxua ah, tafiirtii nabiyllaahi yacquub wixii aan ahayn ee diintan iyagu dib ka soo galay ilan diintan dadkii lagu soo dejiy bani israiil bay ahayd hadday tawraad iyo haddii injiil tahayba reer bani israiil oo labadaba loo soo diray dadkan kale dib bay kaga fayleen haddaba dadkaa kale waxaynu iska hubinaynaa goormay horta diintan galeen hadday diintan goor dambe oo la nasakayba galeen ama goor la bedelay ay galeen ama aynaan garanayn wakti ay galeen waynu ka joogsanayna dumarkoodana ma guursanayno gawracoodana ma cunayno soo ma waa in la ogaado inay diintan qabsadeen intii diin ka dambeysay oo nasakday aanay soo degin maaha un yahuudiyad kasta iyo nasraniya kasta wa iska furan tahay maaha kuwa imika yahuudoobaya ee markooda hore sanab caabudka ah imika yahuuda ku biiraya ama imika kristaanka ku biiraya gaaladu ay kiristaameynayso kuwaasi ahlu kitaab uma ictibaarinayna marka la joogo nikaaxa iyo iyo muxuu ahaaye iyo dabaaih sidaa ula soco gowracoodana ma cunayno dumarkoodana ma guursanin cumar iyo caliba radi allahu canhuma waxaa laga wariya ina hahdeen maa masaara alcarabi biahli kitaab waar masaara alcarabku carabta kiristaanowde waxba ahlu kitaabna kuwaasi ma aha walaa taxilu lanaa dabaaixuhum waxay gowraceenna inooma xalaal aha cali bn abi aalib waxba laga wariya inuu yihi lam yastamsikuu min diinihim ilaa bishurbi lkhamri wb maarata nasaaradan carabta bani taklib iyo kuwii lamidka ahaa waar kiristaanna maahe eh? khamriga ay cabayaan bay kristaanka ka raaceen wax kale kama haystaan maaragtay waxa weeyaan dabiixadooda ha cunina markaa lama cunayo wuxuu yihi musanifku watukrahu dakaat lmajnuuni wsakraan waxaa la karaahiyeystaa kii bilaa caqliga ahaa ama maaragtay caqligiisii uu maqnaa kii waalaa iyo kii sikhraanka ahaa labada midna caqligood iyo miyirkoodii ma joogo ifada markaa alcaqlu iyadu waa ifa mustaxaba maaha shari maaha qofkii waalaa wixii u gawra waa la cunaya waa un karaahiyo waa wax laga fiican yahay laakiin in isagii loo diranayo hadda isagii gawrac ayaa laga fiican yahay lakiin hadduu gawraco bay sheegayeen maalin arigii intuu kululaaday xoogaa meesha u joogun la dhex qaaday markaa deetana su-aashii waxay lahayen de ka yeellaa wixii miyaa la cunaya hawaa la cunayaa waxa weeye eh, maaha xaaraan maaha mar hadduu qofkani qofku maaratay qofkan waalani waxaa xukunkiisu yahay un intaanu waalan diintii uhaysa marka intii aanu waalan hadduu qofkani muslin ahaa markanu waalan yahayna waa muslin axkaamtii muslimiintuu leeyahay markaa gawriciisii waa la cunaya kii sikhraamee khamriga cabay isaguna waa saas kale wa tukrahu zakaatu lmajnuuni wsakraan markaa labadaana iyagana maarata dabiixadoodii waa la cunayaa maxaa yeelay muslimiin weeyi wuxuu yihi wayajuusu dabxu bikulli maa lahu xadun yaqacu wuxuu halkana ka gelayaa aaladii ilan waxbaad wax ku gawracaysaa soo ma aalad baad isticmaalaysa qalabkii ama aaladii aad isticmaalaysay maxay noqonaysaa wayajuusu waxaa banaan adabxu bikulli maa lahu xadun yaqacu wax kasta oo leh meel soofaysan oo waxgoynaysa adka saas laga wada adku wax soofaysan wey wax soofaysanoo af wixii af af uu wax ku gooyo wixii leh ayaa wax lagu gawrici karaa maxaa laga soo reebaya isagana ila sina wadufura iligii iligeen in waxba kuma gawrici kara nafba ma lehe ilkii xayawaanka waaweyn waaa laga yaabaa xayawaanka in qaarkood maarata micidood ay dheertay o markaa w gawrici kala noqotoo soofays markaa iligii iyo wadufura cididii labadaasi nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi ma anhara dama wadukira smu llaahi calayhi fakuluuh wixii magaca ilaahay lagu xusee dhiigga soo bood soo daadiya de markaa waa weyaan araya weyaan af wa ku arale dhiiggii markaa sii daynaya marka waa waa kii lagu qalay fakul cuna laysa sina wdufra mooyaane iliga iyo iyo cidida wasaadiukum can dalika waan idinka warami labadaana buu yihi ama sinu facadmun iligu waa laf marka wabaa ku alina wa ama alufru famuda alxabasha cididana xabashida midideedii weeyaano cidida xabashada wax marka iligu waa laf buu yihi nabigu alayh sala la fahmay markaa laf inaan waxba lagu qalan laf inaan waxba lagu qalaynin ayaa halkaa ka soo baxay maxaa yeele markuu iligii sheegayay wuxuu ku cileeyey waa laf ciddidiina wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladaas gaalada ee xabashida ah ayaa wax ku qalata markaa xabashi xabasha waa dhulkan imika degna iyo intan geeskan africa intana xabasho lo odhan dadka degana xabashi bay ahaa marka <laughs> imika intani waaa laga yaaba qolo yaroo dee gaarunbaa ku ururtay waa laga yaaba in iyagu ay asal lahaayeen laakiin intanoo dhanba iska xabashi unbay ahayd halkana ardulxabasha ayuunba dhulkii xabashida ayuunbuu dhulkan o dhami iska ah haddaba qoladaasoo gaalo ahayd ayaa wa ku maarata wax ku qalatay buu nabigu alayh isalaatu wasalaam marka gaalada in laysku ekeysiiyana dee sharcigu ma jeclaysanin marka calaa kulli xaal xabashidii bal maanta ama ciddidii waxa ku qalaan ama yaanay ku qalin kol haddii nebigu uu diiday ciddii wax lagu gowraco iyaduna markaa waxba laguma gowraci karo haddii adaba neefkii cidi weyn inta lasoo qaado neef cididiisi inta lasoo qaado aad u afaysan lagu mariyo neefkaasi bakti buu noqonay lama cunay laf la hadii la soo qaado lagu gowracana bakti buu noqonay marka shari waxa ah aaladii kow inay muxadad tahay wax afle oo afka wax ku goynayo ee aan ceejinaynin maarata waxaw neefki arinka labaad inaanu ahayn labadaa la sheegay midna walaa yadbaxu bisikiinin kaallin walaa yadbaxu wax ku gowrici maayo ama walaa yadbax yaanu wa ku gowricin bisikiinin kaallin midi raawis ah sooma ma mise saawir waaya dadka baa qaarna raawis baa qaarna labadu way kala duwan yihin oo raawistuna waa tan aan waxba goyneyn saawirtuna waa tadaab kale abay ah, qolyaha qaarkood aan garan maayo saas bal calaa kulli xaal mididaa af kala een wax u jaraynin lagu gowrici maayo maxaa yeelay dee neefkii way silcinaysaa fain dabaxa bihaa hal cafwan halkii hore waxaa ku jirta nusakdo fain dabaxa bihimaa lam yaxila ila sinna wadufura iliga iyo cidida mooyaane fain dabaxa bihimaa labadooda ah hadduu ku gowraco lam yaxila neefkii xalaal noqon maayo bakti buu noqonay halkana wuxuu yidhi fain dabaxa biha mididii raawista ahay haddii uu wax ku gowraco xalla xalaal buu noqonaya maxaa yeele de wixii af leedahay af waanay af badnayn afkeediina waxbay ku jaraysaa way yar silcinaysaa intaa yar silcintaasaa la diidaya la karaahaysanayahay laakiin haddii neefkiyo weli nool ay dee waxyaalaha aynu soo sheegi doonna ay goynayso waa caadi oo neefkii xalaal buu noqonayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam de wuxuu nagu booriyey in markaa loo raaxeeyo marka neefka la gowracay idaa dabaxtum faaxsinu dibxa waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabiixatahu wamaa qudira calaa dabxihi halkana waxaa laga gelayaa haddaba kayfiyatu dabxi say wax loo gowraca ama kayfiyat akaa yaynaan gawracba odhanin akaadii sharciga ahayd gebi ahaanteedaba siday noqonaysaa akaadii markaa xayawaankii labuu noqonaya mid gacanta aynu ku hayno oo inagoo hayn aynu gawracayno iyo mid aynu tooganayno ama aynu ugaarsanayno labadaasay u kala baxaya haddaba wuxuu ku bilaabay maqduurkii gacanta lagu hayo wuxuu yihi wamaa qudira calaa wixii awood loo leeyahay gawriciisa la gawrici karayo lam yaxila xalaalo noqon maayo ilaa biqaci lxulquumi walmari in la gawraco mooyaane marka la gawracay maxaa la samayn waxaa la goynayaa labada hunguri hunguri cadka iyo iyo maaa hunguri cadka mina kagalana waa kii cuntadu maraysay iyo hawadu maraysay hunguri cadka hunguri caskaba dha haddaad waa in labadaa la gooyo labada hunguri labadaa markii la jaro ayuu neefkii wuxu noqonayaa neef la gowracayo dabxigu de waa sidaa oo axaadiista qaar ba waxaa ku soo aroortay in alxalq wallabba in markaa la jaray xalqigu de markaa waa hurigii kii neefta weyn marka in dhuunta iyo iyo la gooyo xalqiga halkaa inay daka taho alaa ina adakaata fi lxalqi wallabati daara qudni soo saaray marka eh, labadaas haddii la gooyo gawricii waajibka ahaa uu dhacay baa culamada madhabku ay leeyihiin oo labadaa goyntooda ayaa gawraci gawricii uu noqonayaa wixii intaa dhaafsiisani dee wax mustaxaba u mooyaane wax waajiba noqon maayaan marka intii waajibkii waxay noqonaysaa labadaa in la gooyo wayustaxabu waxaase fiican an yuwajiha dabiixata ila alqibla qofku inuu qiblada u jeediyo neefka u gowracayo wayusamiya allaha calayha bisinka uu qabto wayusalii cala nabiyi sala allahu alayhi waala alihi wasalam nebigana uu ku saliyo waan yaqtaca alawdaaja kullaha inuu gooyo labada buufle miyaa la dhahdo ya buufle buuflayaasha marka waa labadan Ah, labada dhinac bay kaga yaalaan guriga guriga labadiisa dhinac bay ku yaalaano waa halbowlayaal dee dhiigga sii daynay markaa in la gooyo iyaguna haa sunno weeyaan waxaa kaloo sunnaa waa an yanxara alibila geelii inuu gowraco inuu dhuun dhabo macquulatan iyadoo lug laaban min qiyaamin sarajoogna ku suganoo sarajoog inuu ka dhuun dhabo iyadoo lugta bidix u xidhan tahay ayaa markaa fiican wayadbax albaqara lodii iyada inuu gowraco wاlhanama arigiina uu gowraco mudjacatan labaduba iyagoo dhinaca u jiifa walaa yaksira cunuqahaa aanu markaa qoorta goynin oonu madaxoo dhan fujinin walaa yaslaka jildaha haragga aanu kala bixin xataa tabruda ilaa ay aamusayso yani qaboobayso qabobayso waxa loogala jeedaa ay saa naftu uga wada baxayso ay dhaqaaq neef neefku dhaqaaq daynayo waay halkaas ayuu intaasu markaa maqduurkii kaga hadlay haddaba wuxuu ku yidhi neefkii markuu maqduur yahay waajibkii waad garato waa qaطcu اxulquumi wاlmari sunayaalbay wixii intaa ka soo haray noqonayaan sunayaashii wuxuu kugu bilaabay qiblada in loo jeediyo oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la soo guuriyey inuu wajahaha inuu jiheeyey markaa dee wajahaadaasi waxaa un lagu fasirayaa inuu faqaala xiina wajahahuma daxaa rasul sl bikabshayni nebigu laba wan buu ku odxiyeeyo faqaala xiina wajahahumaa markuu la ujiheeyey wuxuu yii markaa ujiheeyey waxaa lagu fasiraya yani qibladii uu u jeediyey dee kollayba dhinacun baa loo jeedin lahaaye ashrafuljihaadkiina waa dhinacaa qiblada waay yusamiy allaha taaala ilaahayna inuu magacaabo maaa yeel qur-aankii fakuloomi maa dukira smullahi alayhi baa ilaahayna yii wixii ilahay magaciisa lagu xuso cuna sidoo kale nabigu alayhi salaatu wasalaam maa anhara dama wadukira smullahi alayh fakuluh wixii dhiiggana daadiya magaca ilaahayna lagu xuso cuna marka magacii ilahay in la xusaa waa sunni oo aayaadkaasoo dhami waa amare amarkaa maan waajib ujuub laga qaadanayo sidoo kale nahyibaaba jiro walaa takuluu mima lam yudkar ismullaahi calayh ha cunina wixii aan magaca ilaahay lagu xusin baa aayaddu tiri marka miyaanu xaaraan noqonaynin may xaaraan noqon maayeba xaaraan noqon maaye waxaa loola jeedaa maaratay ismiga ilaahay la xusaya ee shardiga ah waxaa loola jeedaa inaan asnaamtii loo qalin walaa takuluu mima lam yudkar ismllahi caleyh wixii aan ilaahay magaciisa lagu xusinahaa cunina marka laleeyahay waxaa loo jeedaa wixii magac magacii ilaahay ahayn lagu gowracay ee ma aha wixii inta magaca ilaahay laga ilaaway ama ogaanba looga tegay laakiin dee aan sanabna loo gowricin magac sanabna aan lagu gowricin qof muslim uu gowracay ka taga ma aha macnuu e walaa takuluu mima lam yudkar ismullahi calayhi aayadihii kalaaba fasirayo oo dee aayaddii kale waatii ahayd inamaa xarama calaykum lmaytata wاdama walaxma اlkhinziiri wma uhila bihi ligayr اllahi suuraة اbaqara wmaa uhila ligayr اllaahi bi suuradihii kale marka wamaa inta la xarimayba waa baktiga iyo kuwaa iyo wixii magacaan magaca ilaahay ahayn lagu qalay markaa labada aayad way istegayaan bal waxa xaaraan uun ah wixii magaca ilaahay magacaan ahayn lagu qalay marka halkan la leeyahay ha cunina wixii aan magaca ilaahay lagu xusin de halkaana waata la yii waa xaaraana wiii magac kale lagu xusay sooma marka labadu way isfasirayaan baa la yiio waxaa noqonayaa markaa walaa taaklu ma lam yukar ism llahi aleyh ay bal ukira aleyh ismu ayri magacaan magicii ilaahay wii lagu xusay ibnu cabaasna radia allaahu canhu dee waxaaba maarata inuu yii ismullahi calaa qalbi kuli mumin waa qofka muslimkaa ah, magaca ilahay qalbiguu ugu jiraabo kol haddii muslim gowracay magacii ilaahay baa qalbiga ugu jiro magacii ilahay ku gowraay waayo qalbigiisa isaga shirki kuma jireen dee iimaaniyo islaamnimo iyo tawxiid baa ku jira sooma marka waa wax tawxiid lagu gowracay wixii muslim uu gowracaye kol muslim gowracay waa la cunayaa sidoo kale waxaa loo daliishaday de aayadii wa acaamu aladiina uutuu lkitaaba yahuudigii baa gowracay markaasaa la cunaya ka waran yahuudi baa bismi illaahi odhanaya bismi qabtu qoorta ka sharaya markiiba Eh, kii markaa kiristaankii ahbaa saas oo kalea markaa de kuwaasna bismillaahi ma odhanayaan marka in bismillaahidu waa uun sunna bay culamada madhabku yidhaahdeen waajib ma aha nusuustan adkaynaysaana waxaa loo adkaynayaa waxa badnayd de waxaa dan ilaahay maarata asnaamta loo gowracaya iyo shirkiga lagu gowracayaa badnaa deetna nusuustu meel kastoo gowrac lagu soo sheego inta badan dukira smllahi aleyhi baa markaa loo odhanaya ataaaadiitii saasaynu ku wada arkayn nabiga aleyhi salaatu wasalaam in lagu saliyo iyadana waa sunab bism illaah allahuma salli alaa muxamed marka imaam shaafici raximah llahu wuxuu yihi ma karaahiyeysanayo in nabiga lagu saliyo bal meel kasta oo nabiga loogu saliyo meel aan karaahiyeysanaya ma jirto meel alla meel kastaoo nabiga lagu saliya way fiican tahay marka la gowracayana in nabiga lagu saliyo way fiican tahay ma karaahaysanay marka hadalka imaamku wuxuu u muuqdaa in saligu uu sunno guud yahay gawraca si gaara ah aanu sunno ugu ahayn laakiin haddana culamadii madhabku hadalkaa imaamka in saliga nabige uu shaafici sheegay isaguna uu sidanoo kale noqonayo mar haddii meesha ilaahay lagu xusayo meesha ilaahay lagu xusayo nabigana lagu xusaa calayhi salaatu wasalaam iska fiican tahay waa iska mustaxab bay waa la raacinaya wan yaqطca awdaaja kulaha marka alawdaaj tan waaba lagu qabsaday musanifka oo dee jamc ka cabiray waxaana waa laba waa laba xidid marka inuu yihaa bay ahayd bay leeyihiin waan yaqطca alwadajayn labada buufle inuu iyagana gooyo ayaa sunee buuflayaasha oo ka dhigo wax badan inay oo kale ayuu ka dhigay ba laakiin waxaa lagu fasiraya maaragtay in shayga musanaha marka qaarkood sidii loo keeni karo tanina waa iska sunna oo iyadana dee horta culamada qaar baa waajibiyey qoladii waajibisay ayaad markaa khilaafkoodii ka baxaysaa khuruuja min khilaafi man awjabahu dee horta taasi way ku jirtaa oo meesha taasi way imanaysaa qolyihii waajibiyey khilaafkoodii inaad ka baxdo ayaa loo samaynaya sidoo kale faryulawdaad iyaduna axaadiista qaar bay de kuba soo aroortayo in nabigu alayhi salaatu wasalaam uu diiday neefka iyadoo aan weli xididadii ama awdaajtay ama buuflayaasha iyadoon la goynin la googoosanaya ee markaa xubnihiisa haraggii laga saarayo inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam diiday ayaa iyadana xadiis abu daawuud uu warinayo ku soo aroortay wuxuu yidhi waxaa yahay geelii in iyadiioo eh, taagan lugna u xidhan tahay la gawraco saddex iyadoo ku taagan wey aayaddii qur-aankayd baa lagu fasiray fadkuru sma allahi calayha sawaafa magaca ilaahay xusa iyadoo safan marka waxay sawaafa noqonaysa qiyaaman calaa alaain bu ibn cabaas ku fasiray radi allahu tacaala canhu iyadoo yani saddex ku taagan haddii kale de in sosoconaya geeri moogtahay naafki usosoco lakin markuu saddex ugu taagan yahay dee ma socsocon karayo inuu boodo un mooyaan si kale ma marka iyadiyo weliba taa bidix in lasoo laabo ayaa markaa sunuu yahayo saasaa markaa abu daawuud iyo raximah llahu tacaala ay wariyeen ayib markaa caqligaasi ama maarata xidhidaasina iyaduna sunna weeyaan kadib markaa iyada naxri waa la dhuundhabaya halkaa dhuunta ayaa markaa iyada lagaga dhufanayaayo markaasaa de tana la jaraya de maaha un loo gelinayo la xoloonaya unoo aan waxba la jarayn maaha ila waa in la jaro hunguri labadii hunguriba waa in halkaa laga gooyo labadii hunguriba waa in eh, la jaro kaasi waa geela saasaa sunuhu yahay haddii la jiifiyo oo halkan sare laga gowraco iyaduna waa caadi laakiin sida sunnaha ah eh, mustaxabkii waa sidaa nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaa la soo wariyey xadiid inuu arkay nin markaa neef geela doonayo inuu gowraco oo fadhiisinaya deetana nabigu alayhi salaatu wasalaam uu ku yihi ibcaha qiyaaman muqayada waxaa ku yihi markaa ibn cumar abdillahi ibn cumar radi allahu canhu ayaa wuxuu dul yimid nin neef geela fadhiisinaya si uu gowraco markaasuu yihi waar mayane kici iyadoo markaa taagan oo xidan gawrac bui waa sunata abilqasim sala allah alay slam waa sunadii nabiga aleyhi salaatu wasalaam markaa geeli saasaa sunihiisu yahay amaa iyo arigii iyaga in la jiifiyo deetana la gawraco waatiyaynu soo marina xadikii nabig ala sl udiyadiisi inuu markaa safxadii markaa de lugta ka duldhigayba intuu jiifiy markaa in sida iyada la sameeyo hal lug unbaa looga tegayaabaa la yidhio ay markaa ku yar firfirayso inta kale waa la qabanaya neefkii ariga markaad gawracayso saddex lugood waa la qabanaya midna waa loo daynaya hayar maaragtay wuu ku rafanaya de maaratay u dhaqdhaqaajinaya markaasaad markaa gawracaysa walaa yaksira cunuqaha walaa yaslakha jildaha buu ku yihi sunnuhu waxa weeye in aanu qoorta ka goynin yani inaanu wada jarin ku bilaabo aanu ilaa madaxiiba aanu maarata goynin sidoo kale haraggii aanu ka saarin aanu ku bilaabin qalidii ilaa neefku dhaqaaqa joojiyo dhaqaaq daayo iyadana sunuhu waa saasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ayaa ka soo arooray munkii horena sheegaynayoo daara qudni ay warinayaan alaa ina اdakaata fi اlxalqi wاllaba walaa tacjalu اlanfusa an tashaqa nafta ha ka degdegina inay baxdo oo yani haragga hak ha ku bilaabina qalidii neefkiioo aan weli rafasho dhammaysanin qalida ha ku bila hadii lagu bilaabo de waa waa iska neefkii waa la gawracay neefkii markan la gawracay buu alaaloobay neefku markaa ma xalaaleynayso mxuu ahaaye nafkabaxan dam mar dad labadii hunguri jantay waxa ku haay waa xarakatu madbuux baa la yihahdaa xarakatu madbuux baa la yidhahdaayo neefkaasi waa neef sidaa xalaal ku noqda haddaad googoos ku bilowdo mar hadduu gawracan yahaad markiiba bilowdo sidii fiicneedunbaad ka tagtay sidoo kale dayla wixii waa xalaale qayriinkii inaad ku cunto inaad markaa qayriinkii iskaga cunto iyadana lagu diidi maayo dhiiggiy wii markaad iska hagaajiso hadaad neefkii uqeelin sida maarata imika etoobiyaankuwa ay sameeyaan inaad iska yar qallajiso uno de si aad maarata u calaalin karto aad iska calashato qolyaha qaarkoodna imika beerka maba kariyaanba maba yaqaanaan beer la kariyo waaba kula yaabaya hadaad tiraa beerka la beer maxaa laga karin bay ku ohanaya loo yaro deetna waa lagoosanaya una maba kariyaanba marka karinta neefka kuma xalaaloobayo wuxuu ku xalaaloobayaa gawraca markaa qayriinkii la cuno xaaraan noqon maayo haddana adiga dee caafimaad darre kugu keenay walaa yasbukha jildahana waa saasoo haraggii inuu kala baxo ama uu qalid ku bilaabo iyaduna waa la karaahaysta wuxuu ihi wain callama jaarixatan bxayu ida aqraahu calى sayd alabahu waida ashlaahu istashla wain akhada sayda amsakahu calى saaxibihi wkhalaa baynahu wa baynahu uma arsalahu man huwa min ahli اdakaati faqatla sayda bظufurihi aw naabihi aw tarakahu walam tabqa fiihi xayaat mustaqiraة aw baqiyat fiihi xayaat mustaqiraة lanahu lam yabqa min الzamani maa yumkinu dabxuhu fiih xataa maa taxalla waay halkana waxaa laga gelaya haddaba qaybtii kale ayru maqduurki kii aan la la la awoodin in la gowraco kii aan awood loo helin in la gowraco aan gacanta lagu haynin isaga markaa xukunkiisii ayaa musanifku raximah llahu tacaala uu halkan ka bilaabaya haddaba kaasi de waa wixii la ugaadhsanayey ugaadhii un ma aha de wa waa wixii la ugaadhsanayay marka leenahay ma aha ugaadhii oo keliya geelii kaa baxsaday gaari weyday neefkii cararay ee la gaari waayey waa la xukun ugaadhun buu noqonaya kii ceelka ku dhacay luquntiisii la gaari waaye isaguna saasoo kale uunbuu noqonaya wax kasta oo aanad awoodii aad ku gawrici lahayd aanad lahayn oo ama meeshii aanad gaaraynin ama isagiiba kaa cararay ayaa halka loo jeeda hadaba laba qaybood buu noqonaya laba qaybood ayuu noqonaya qayb jaarixa loo isticmaalayo yani waxa weeyi bahal lagu dirayo sida ay oo kale bahal inaad ku ugaarsato wax nool waaas ama shimbir ha noqdo ama maarata libaax iyo wax lamida ah ha noqdo ama harimacad maaqaan carabtu sayda uga ugaarsan jireen fahadkana way sheegayan waa harimacadka isagana waa ku ugaarsanaya sida ayagoo kale baaskii iyo shimbirihii lagu ugaarsan jirayna iyaguna waa saasoo kale kuwaa jaarixaa la yidhaahda iyo inaad leeb iyo wax la xukuna aad ku ugaarsanaysa waa labada wax noolo aad dirayso iyo wax aan noolayna wax soofaysanoo aad ganayso labadaasay noqonayaan qaybta koobaad haddaba aynu bilowno qaybta koobaad waa maxay waa bahalkii aad ku ugaarsanaysa waa jaarixadii jaarixa la dhahdaa jaarixa waxaa loo yidhi de way xoogsata bahaluhu way xoogsataa soo ma waxa weeyaan waxbay qabsanayaan cunayaan maxaa qabsadeen bay dee cunaan dhinac kale waad ka keni kartaa min aljarxi de waxbay dhaawacaya kuwaasi shuruud bu ayay leeyihin shardiga koobaad waa in bahalkan aad wax ku ugaarhsanaysaa uu tababaran yahay waa shardiga koobaad kaasuu markaa ka hadlayo wuxuu ku wa id callama haddii uu tababaro jaarixatan bahal uu ku ugaarsanayo dugaaggaa iyo waxa la midkaa bixayu eh, idaa agraahu ilaa heer markaa markii uu diro cala saydi ugaadhi markuu u diro alabahu uu daba cararay uu raadsanayo wa idaa ashlaahu markii uu joojiye uu markaa u yeedhana istashla uu soo joogsanayo markii u dhawaaqu joogso yidhaahdana uu joogsanayo waa waa waa waa laba markuu diro waa inuu dirmayo markuu soo joojiyana uu soo joogsanayo saddex wain akhada sayda amsakahu calaa saaxibihi ugaadhi markuu qabtana waa inuu qofkii la sugayo uu u haynayo loogu imanayo oo nu isagu dee cunid ku bilaabaysa wakhallaa baynahu wa baynahu markii markaa aad u timaaddo markaa tan bay la socotaaye uu ku haynayo markaad u timaaddo uu markaa kuusii daynayo kuu dhiibayo isagona daalkaa kugu sugaya intaad isagana intiisii aad dee u goynayso wakhallaa baynahu wa baynahu marka markaa qofkii iyo ugaadhi markuu loo yimaado intaasaa markaa tababarkii u yahay waa inuu intaa yaqaano markaad dirto waa inuu dirmayo markaa oo joojiso uu joogsanayo markuu wixii kuu qabtana waa in kula sugay saddexdaa haddii la helo waxaasi bahalkaasi wuu tababaray markaa waa shardiga koobaad shardiga labaad waxa weeye cidda diraysaa waa ayo cidda diraysaa waa in ay tahay cidii aynu gawraceeda cunayni wuxuu ku yidhi uma arsalahu haddana u diray qofka diray uu yahay man huwa min ahli اdakaati qof dadkii markaa gawraca ahelka u ahaaye wax noo gawrici jiray waa aynu de markaa wa kala guursanaynu sheegnay aynu markaa dhimarkoodu ay noo xalaasha ahaayeen waa inuu yahay cidan dirta hadday intaasi dhacdo shardigii saddexaad waa kan faqatala sayda biufurihi aw naabihi ugaadhana uu ku dila haddii uu markaa ku dilo uu kuleeyahay cididiis ama micidiis waay waa xallada soo socota jawaabti shardigu waa maxay hadduu ugaadhii dilo waa in wuxuu ku dilay ciddi ama mici ay tahay hadduu ku fadhiistay ka waran way inoo iman doonta hadal baa ku jira dhakada intuu kaga fadhiistay hadduu baktiiyey eejiyey ama maaratay eh, uu de markaa buquujiyey uun ama argagixii ay ku dhimatay markuu sidaa usoo hor istaagay un ay naxdayo sakaaradoo kale waa iska naf oo cabsidee la dhimataa marka markuu agg hadday dhacday oo argagixiyo ku dhimatay dee wuu ka argagixiyey mu maarata waxa weya ah, mabuu taabanba marka iyadana shardiganaa ka maqan laakiin tuu ku fadhiista iyada hadal baa inoo iman doona aw tarakahu walam tabqa fiihi xayaatun mustaqiratu halkana shardi ku sheegayaa laakiin shardigii wixii ku baxayay buu sheegay oo shardigu halkan waxa weeye hadii aad nolol ku soo gaadhana waa inaad gowracdo haddaad wixii oo nolol hagaagsani ku jirto oo de wax daydaymoonaya neefkii aad soo gaadho oo aan rafanayn oon de naftu kasii baxaynin haddaad soo gaadhay ood gawrici gawriciisa ka gaari karaysay waa inaad gowracdo bilaa taqsiir iyadoon gaboodfan aanu dhicin haddii laakiin aanad gawrici karaynin waa kanoo wuxuu ku yidhi aw tarakahu ama neefku mabuu diline nolol baad ku soo gaadhay laakiin walam tabqa fiihi xayaatun mustaqira nolol naf leh oo macno oo sugan kumaad soo gaadhine rafasho iyo naftoo ka sii baxaysa aad ku soo gaadhay aw baqiyad fiihi xayaatun mustaqira ama waabad ku soo gaadhay nolol macnale baabad ku soo gaadhoo sugane ilaa annahu lam yabqa min azamaani waktiga kama baaqi ahaa maa yumkinu dabxuhu fiih wakti lagu gowraco intaad kusii ordayso markiu neefku abtay baalku markuu abtay isagoo nool buu abtay manuu dilin laakiin intii aad ku ordaysay markaad saa utaagta isagiioo nool laakiin intii aad midada la soo baxaysay adigoon gaboodfal samaynin ayaabu naftu ka baxday xataa maata waktigiiba kugumu simin in aad markaa gawracda ilaa ay naftii ka baxday intaasoo dhanba xalla xalaal buu noqonaya waayahay bal shuruudda horta intaasu aynu de ka baxno waqtigii wayna eryanay shardigii koobaad iyo shardigii labaad iyo shardigii saddexaad ayaa halkan lagugu sheegay shardiga koobaad neefkii waa inuu tababaran yahay aayaddii baa sheegtay alyawm yasaluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna alaykum wadkuruu sma اllahi alayhi wtaqu llaha in allaha sariic اxisaab waxa ilaahay uu leeyahay waxaa maanta laydiin xalaaleeyey ayibaadkii wixii wanaagsanaa iyo wamaa callamtum min aljawaarixi ay wasayda maa callamtum ugaadha wixii aad tababarteen ee jawaarixda ah xayawaankaa wax qabta ah kuwoodii aad tababarteen ugaadhoodii ayaa iyadana laydin xalaaliye tucalimuunahuna idinkoo ku tababaraya mimaa callamakum ullah de wixii ilahay idin baray ilan ilaahay baa idin baray saa u carbinaysaan markaad carbisaan fakuluu mimaa amsakna alaykum waxay idin qabtaan cuna fakuluu mimaa amsakna calaykum markaa tacliintii aayaddaa sheegtay tacliintii markaa siday noqonaysaa dee tacliintu siday noqonaysa iyo tababarkii carbintu iyaduna waa la ysla yaqaanaayo curfigii caadada lagu garanayaa waa marka la diro inuu dirmayo marka la joojiyana uu joogsanayo sidoo kale neefkii aanu wixii waxba ka cunaynin sida xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam inoogu iman doonto oo wain adragtahu qad qatala walam yakul minhu fakul kii nabigu yih alayhi salaatu wasalaam haddaad aragta dilay oon waxba ka cunin de markaa waxa weeyaan wax ka cun sidoo kale aayaddana waaba laga fahmayaayo fakuluu mimaa amsakna calaykum waxay idin qabtaan laakiin waxaanuu isagii ku bilaabay dee nebigu alayhi salatu slam xadiidkii ku jirtay waxa weeye hadii uu wax ka cunay ha cunin kole agg aayad mxuaha masalada khilaaf ku jiro way noo iman doonaa haddii wax ka cunay ma la cunaya mise la cuni maayo way noo imanayso khilafkeeda sheekhu wuu noo keeni doonaa laakiin halkan uu imika yidhi wain akhada sayda amsakahu calaa saaxibihi ayuun bay noqonaysaayo waa inaanu isagu qabsana o adigii uu kuu qabtay ciddan wax diraysaa waa inay cid ahlu dakaada tahay de ilanka kale gawriciisa neefkii caadi u gawracay baynaan cunaynba kii uu ugaadhsadayna isagana cuni mayno neefka waa inuu ku dilay haddii uu dilay waa inuu ciddi ama miciku uu ku dilay ee aanu argagax gelin hadduu ka argagixiyeyoo fazacii uu ka dhintay naxdintii hadduu neefku dhintay baktib ayuu dee noqonaya ilan isaga iska dhintay kani wuu dilin marka kaasi bakti buu noqonaya la cuni maayo amaa kii uu ku fadhiistay isaga khilaaf baa ku jiro halkiisa oo uu musanifku raximah llahu tacaala uu kaga hadlayo ayaynu insha allahu tacaala khilaafkeeda aynu ku tilmaamay waaya shardiga kaa soo raacaya waxa weey haddaad nolol ku soo gaadho dee waa inaad gawracdo dakaadiisa haddaad soo gaadhiyo gawriciisii inaad gawracdaa shardi bay noqonaysaa maxaa yeelay muxuu xayawaanki isu bedelay maqduur caleyh waxaad awooddiisii leedahay lug buu ka jabiyey aygii aad dirtay neefkii markaa dhutinayo oo de isagiina markaa taagan yahay oo dhaqaaqa karin abaad u timid de waad biraynaysa haddaanad biraynin xalaal noqon maayo de dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii dakaadiisa la gaadhay gawriciisa iyo birayntiisa wixii la gaadho in la bireeyo ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ina faray waay wa wuxuu yihi fain amsaka calayka waadragtahu xayan fadbaxhu haddii neefkii uu kuu qabto ood gaadho isagoo noolood nolol ku gaadho gawrac buu nabigu alayhi isalaatu wasalaam markaa markii la gawraco ayuu kaa nolosha lagu gaaday uu xalaal noqonaya hadii laakiin markii aad dul istaagtay aad midiba iska weydo nama sidatid gebgebgeb aggan arar aggan arar aggan arar uu bakti waa bakti aad markaa goor isudiyasud qalabkaa ama mididii waabade waa waxaad aragtay wixii aan ku soofaysnayn markaasaad meelaha dhagaxaan iyo intaad wa wareerasanaysayba u baktiyey waxaa lagu leeyahay gaabis baad samaysay bakti weeyaana meesha iskaga tag kol haddaad soo gaadhay gawriciisoo wakti aad ku gawrici gaadho aad soo gaadhay midi maan haysan iyo waan soofaynayey iyo lagaama yeelin inaad marka hore soo diyaarsatay ad waxaa waa markaad markaa nolol kusoo gaadho haddii aanad nolol kusoo gaadhin ee isagii uu dilo ama nolol dee iyadoo naftii markaa ka sii baxaysa un aad soo gaadho markiiba ay ka dhacdo oo wakti aad markaa ku gawracdaaba aanay jirin iyadana xalaal weeyaano nabigu alayhi الsalaatu wasalaam de waa kaa yihi wain adragtahu qad qatala walam yakul minhu fakuluu faina akda اlkalbi dakaatu haddaad soo gaadha isagiioo dilay si aan waxba ka cunin iska cun maxaa yeelay qabashada uu aygu qabtay ayaa gawriciisii noqonaye saasaad iskaga cunaysa ayuu yihi halkaa ku jooga insha allahu tacala wsal allah waslm ala nabiyina maxamed neefkii mishiinku gowracay ka waran xukunkiisa mishiinku dee waa qalab loo isticmaalayo marka haddii uu labadii jarayo wax soofaysanna wey de si soofaysan ku jarayo qofkan mishiinka eh, maaragtay dee ku ku maaratay taabanaya butonkan la taabanaya qofka taabanayo bay noocaasa kaasina waa inuu yahay qofka aynu gawriciisa aynu cunayna waxaan iminka dibadaha laga keenayo shaki badan baa ku jira yaa gawraca qaarkood adda mulxidiin baa gawra waxay kuna cala ariiq alislaamiya maxaa cala ariiq alislaamiya waxay eeganayaa in labada hunguri la gooyo anuu qofka gooyo laftiisaan doonaya kan gooyey labadan xubin kuwi aan gawracooda cunayey ma yahay horta haddaan la garanayninba iminka de gaaladiina waxba iskaga badan mulxidiinta iyo kuwa aan diinba haysan iyo wixiibaa ciiddaa ka badan markaa cid aynu kristaan ku ognahay gawrac cuntada ayna siiyaan waynu iska cuni lahay aynaan ku ogeyn inay si qariban wax u gawracaan laakiin imika wixii cid alle cid hataa inuu kristaan gawraca cid kale gawraca hataa garagaran maysa marka wixii dhul islaam laynooga keeno waan iska cunayna laakiin wixii dhul gaalo laynooga keeno hala yska hubi qofka gawracaya miyaa loo shardiyaa inuu gudan yahay eh, <laughs> dabiixat laqlaf qofka muxuu ahay aan gudnayn gawriciisu jamaahiirta culammadu waa xalaal bay yidhahdeen way iska caadi <laughs> mushkiladooda taariku salaadka ma la cunayaa gawriciis hadduu muslim yahay muslim unbaa la cunayaa iyo ahlu kitaab aynu maarata sheegay marka hadduu muslim yahay waa la adaan muslim ahayn de la cunin digaagan la soo dhoofiye aynaan gawracayn ka waran waanu sheegay min ayna yarjic xukmu akli laxmi dajaaji lwaarida waa sheegay labadii buufla hadduu mid gooyo ma ku filan tahay dee labaduba sunna bay ah haduu labaduba ka taga waa xalaale laakin de sunihii uma dhamaystir bisinku miyuu kor u qaadayaa mise waa uu ismaqashiinaya dameena wuu ku dhawaaqaya dhawaq caadi ugu dhawaaqaya weliba hadday odxiyo tahay wuu sheegaya xataa caqiiqada iyo wanqlasha wanqalka in bismi illaah haadihi caqiiqatu fulaan wanqashi waa wanqlashi hebel in la yidhaahdo ayaa taabiciintii ka sugan oo lagu dhawaaqo niyada taariku salaadku wuxuu gowracay ma la cunaya ah, ninkaasi hawshiisu adagta shaykhana muxuu yihi nafliga ya waktiga leh wainagii a ah, sunnaha waktiga leh wainagii soo marnay in la qalaynayo laakiin odxiyadii sunnaha ama sunnaha ahayd ee waktigan lahayd iyadana lama qalaynayo ayaynu soo marin udxiyadu waxay udxiyo ku noqonaysaa inaad waktigaa gawracday udxiyadu waxay udxiyo ku noqonaysaaba inaad waktigaa gawracday haddaad wakti kala gawracdo udxiyo ma noqonaysaba waktigii la gawracaya waa laga soo qaatay markaa de waxay leeyihin culamadu udxiyo ma noqonaysa gawrac kalbu iska noqonaya fadliga waxay ku lahayd waktiga aad gawracaysa iyo niyadaas udxiyada neefka geela ah ama lo ah ma qoys toddoba qof ah ayuu ka gudaya mise toddoba qoys oo jaar ah oo u guulay iibkiisa ayuu ka gudaya mise labadaba way ka gudaysaa xalay xataa waa layna weydiye wayna ku celin ibaan moodaya toddoba qoys way ku midoobi karaan waa caadi qoyskii qof baa laga soo qaaday odaygii reerka neefkii uu gowraco isaga iyo xaafadiisii way ugu filan tahay waynu ya markaa toddobada aynu leenahay neefkii geela ugu filan tahay yani waa toddoba in mid kastoo kamidaba ay laxi ku filayd wey laxdu qof iyo qoyskiisii bay ku filay marka qof iyo qoyskiisii mid unbaad kaga soo qaadaysa toddoba qoys bay markaa noqonaya allahu aclam